بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد جمع تكسير وحين عشر كينا هلكن كو أركي دونا بإذن الله تعالى جمع لو يقانا جمع تكسير كأيين هلكن كو أركينا جمع تكسير كل بدي سقيبات بوين أركينا تعريف كهرين وصاق هذا تعريفه هو ما دل واك كتصة على أكثر وحك بدن أيو كتصيا min inayni laba raga ah wax ka badan ama dee min inatayni laba dumara ah. bitagsiiri mufradihi mufradkiisa oo la jejebiyey ayuu kugu tusayaa sawaaun waxa isku mida ah, aqbila aqbal atanwiina tanwiin inuu aqbalo am lam yaqbal iyo inuuna aqbalaynin jamcu tagsiirku ama tanwiin ha aqbalo ama yuuna aqbalin hadduu tanwiinta aqbalayana jamcu tagsiir almunsarif baa la odhan hadduuna tanwiinta aqbalayna jamcu tagsiir hayr lmunsarif baa la odhanayaa icraabuhu waa icraabkiisii yurfacu waa la rafcinayaa jamcu tagsiiri jamcu tagsiirka bidamati damaa lagu rafcin yucrabu waa la rafcina jamcu tagsiiri jamcu tagsiirka bidamati damaa lagu rafcin wayunsabu waa la nasbin bilfadxati fadxaa lagu nasbin wayujaru waa la jeri bilkasrati kasraa lagu jeri in kaana munsarifan hadduu yahay munsarif ow amase macahu alal uu wato ow kaana mudaafan ama uu mudaafba yahay saddexdaa xaaladood waa kasro hadduu munsarif yahay iyo hadduu al wato iyo hadduu mudaaf yahay wayujaru bilfatxati fatxaa lagu jeri niyaabatan iyadoo wakiilka ah can ilkasrati kasrada in kaana hadduu yahay hayra munsarifin munsarif hayrkii khaaliyan hadduu ka maran yahay min al walidaafa al iyo idaafaba uu ka maran yahay aqsaamuhu waa qaybihii jamcu tagsiirka uu lahaa yanqasimu wuu qaybsamayaa jamcu tagsiiri jamcu tagsiirku ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsami humaa waxay kale yihiin labada qayboodna jamcu tagsiir almunsarif jamcu tagsiir almunsarif mid la yidhaahdo sida buyuutun oo kale waa jamcu tagsiir waa jamacoo saddex laba iyo wasaddex iyo wax ka badan buu kutusaya waa jamaca macnihiisa waana tagsiiroo tagsiirku waa isbedelo mufradkiibaa isbedel lagu sameeyey waana munsarifoo tanwiin buu qaadanaya sida buyuutun oo kale ama abyaatun oo kale waa munsarif oo tanwiin bay labaduba sitaan waxaa jira jamcu tagsiir hayrulmunsarif mid la yidhaahdo jamcu tagsiiran munsarif ahayn wayajiiu wuu imanayaa haada ljamcu jamacani calaa wasni mafaaciila wasanka mafaaciila buu ku imani sida danaaniira oo kale ow mafaacila amaa wasanka mafaacila buu ku imani sida masaajida waa milu maxaariiba wa masaajida ayaynu usoo qaadanay haddaba jamcu tagsiirku noocyo ayuu leeyahay ama tagsiirka laftiisa ayaa noocyo iyo qayba noqonaya anwaacu jamcu tagsiir jamcu tagsiirka noocyadiisii waxaa uga horeeya jamcu tagsiirka sida aynu dareemayno tabdiilushakli midka la yidhaha tabdiilushakli mid la yidhaha baa jira waa tabdiilu shakli waa xarako la bedelo haddii mufradka xarako un laga bedelo ingiriisiga janji faawad bay odhan jireen iyaga laftarkoogu sida maan oo kale markay meen leeyihiin oo kale waxaynu dareemaynaa inayna xaraf kala bedelin eh, inay bedeleen un faawalun inay bedeleen kolka carabigana tabdiilu shakli baa la yidhahdaayo ereygu tagsiir buu noqonaya oo tagsiirnimada lagu sheegaya waa xarako mufradku lahaayoo la bedelo xilliga jamca jamcii waxna laguma kordhin waxna lagama jarin laakiin xarakun baa la bedelay tabdiilu shakli baa la odhanaya asadin waa libaaxo waxaa lagu jamcinayaa usdun baa la odhanaya libaaxyada jamaca ah, usdun usdun hadda asad jamacyo badan buu leeyahay aasaad baa mar lagu jamciyaa marna usuudun wow wadata ayaa lagu jamciyaa marna usdun baa lagu jamciyaa hadda usdun baynu u jeednaa asadin waa libaax maxaan ku jamcinayaa usdun haddaba jamaca iyo mufradka isku eega oo xuruuftoodu waa isku midun asadna waa saddex xaraf waa mufradkii usdunna waa jamiciyo waa saddex xaraf mufradkii iyo jamcuna waa mid kastiba saddex xaraf waxba lama jarin waxna lama siyaadinin laakiin maxaa la bedeley xarakun baa la bedelay oo asad sidaynu garanayno hamsaha hore kordhow buu sitay jamacana waa la goday oo usdun baa la yidhi siinku fadxuu sitay halkana sidaynu arkayno siinkii sukuun baa la siiyey ka qowli shaaficiyi imaamu shaafici qowlkiisoo kaleba weeye wuxuu ihi imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi تموت الأسد في الغابات جوعا واللحم الضأن تأكله الكلاب tamuutu waxaa geeriyoonaysa alusdu libaaxyadii ayaa geeriyoonaya filghaabaati kaymaha ayay ku geeriyoonayaan juucan gaajayna u geeriyoonayaan walaxmu da'ni idaha hilibkoogiina taakuluhu waxa cunaysa alkilaabu ay ayaa cunaysa wuxuu imaamu shaafici yidhi libaaxiyaduna kaynta ayay gaajo ugu bakhtiyaan aydana hilibkii adhigana aydii baa ka dheregtay kolka imaamu shaafici gabaygan wuxuu kaga hadlayay dadka ilaahay ku xidhan iyo dadka ilaahay aan ku xidhnayn buu ka hadlayay kolka ereyga a ah, wuxuu uga jeedaa dadka ilaahay xidhiidhka laleh in badan oo ka mid ah gaajo iyo duruuf ayaa haysa markuu leeyahay ta'kuuluhulkilaab aydan uu tilmaamayo ugama jeedo aydii caadiga ahayd dadka adduunyada u go'ay ayuu tilmaamayaa kolka wuxuu ku leeyahay dadka adduunyada u go'ay dee way dhargayaano waa barqajiiftaayoo hilibkaa adhiga ayda cunaysa oo kale ayuu ku sawiray markaa ama uu ka soo qaaday tamuutu waxaa geeriyoonaysa alusdu libaaxdii ayaa geeriyoonaysaa filkhaabaat kaymaha ayay ku geeriyoonayaan juucan gaajo darteed bayna u geeriyoonayaan walaxmu da'ni idaha hilibkoogiina ta'kuluhu waxa cunaysa alkilaabu ay ayaa cunaysa waxaan u jeednaa ereyga alusdu ah waa jamcu tagsiir tagsiirnimaduna hadda tagsiirkii baan macnaynaynaa tagsiirnimada laga sheekaynaya waa xarakadaa la bedelay oo culima waxaa la yidhahdaa waxaa daruuriya baa la yidhaahdaa ereyga tagsiira marka laga warbixinaya tagsiir haddaan damacno inaan tagsiir ereygaa tagsiira macnayno dadka qaar baa moodaya jajab inuu yahay ama jajabin inuu yahay yaa kabay baa lagu odhan karaa ereygan tagsiira waxaa la macnoa takyiir baa la macnoa takyiir takyiir baa lamida oo takyiir waa doorin waxaa kaloo lamida sidaynu dareemayno tabdiilu shakli baa lamid tabdiil baa lamida tabdiil haddaba waxaad fahantay tagsiirkani inuuna jejebinahayne inuu yahay doorin iyo bedelid inuu yahay mufradkii wax laga bedelayo saddexda magacba waa saddex magacoo isku macnoa ah. hadduu kaasi kuu fudud yahay wax ku fahan hadduu kaasi kuu fudud yahay wax ku fahan hadduu kaasi kuu fudud yahay wax ku fahan waxaan u malaynayaa tagyiirkaasaa ugu fudud tagyiir oo jamcu tagyiir haddii la yidhaah waa jamcii mufradkiisa wax laga bedelay bedelidda mufradka laga bedelayaana saddex qodob ayay ku soo ururaysaa waxaa la yidhahdaa marka koobaad tabdiilu shakli in xarako la bedelo eeg mufradkii wana laguma darin wana lagama jarin laakiin waa tabdiilushakli xarako uu mufradku lahaa unbaa la yidhi waa la bedelaya tabdiilushakli baa la odhanaya waxay ku dhacdaa asadun asadun oo mufrada maalan markaan soo qaado ereyga asaduna isagoo mufrada markaan soo qaado haddaan jamac ka dhigo sidanuu noqonayaa oo usdun baan odhanaya usdun usdun baan odhanaya kolkaa waa tabdiilushakli baadan xarako unbaan bedelay waxaa kaloo culima jira waxa la yidhaahdo naqsi naqsiguna waa calaamada labaad ee tagsiirnimada laguu sheegayo waa naqsi haddii mufradkii wax laga jaro naqsi buu noqonaya maalan tukhamatun oo daacaqurun hal ah tukhamatun waa daacaqurun waana mid tukhamatun waa hal daacaqurun wey ereygaa tukhamatun oo daacaqurun ah, haddaan isku dayna inaan u bedelno sidanaynu odhanaynaa tukhamun baynu odhanaynaa tukhamun haddaba waxaad u fiirsataa ereygan tukhamuna iyo tukhamatun xaraka kuma kala dunaa wax xaraka ay ku kala duwan yihiin ma jiro haddaad tiraa halkaa hore miimka u fadxisnaa halkana uu dambisan yahay xarafka u dambeeye xarakadiisa lama qiimeeyo miimkani waa kii u dambeeyey xarafka u dambeeye xarakadiisa waa icraabo kolba hadalka halku kaga jiro ayaa xarakada u haysa xaraka kuma kala dubna labadani oo tabdiilu shakli uma dhexeeyo kani waa jamce jamcu siyaado ma wato laakiin maxaa dhacay naqsi baa ku dhacay mufradkii unbaa ta'da laga jaray haddaba naqsi tagsiirnimada laynoo sheegaya tagsiirnimadii hadda waa naqsigaa marka lale waa jamcu tagsiir naqsigaasaa looga jeedaa culimaka saddexaad wuxuu noqonayaa qodobka saddexaad ee anwaacda jamcu tagsiirku waa aziyaada haddaynu ereyga ziyaado kula nimaadno mufradkii haddaan wax ku darno ziyaado qura haddaan ku darno tagsiir buu noqonayaa oo tagsiirnimaduba waa ziyaado qura waa ziyaada sinwun oo nooca sinwun ereyga sinwun waa laan ama waa nooc ereygaa sinwun ee nooca ah ama laanta ah haddaan isku dayno inaan jamac ka dhigno maxaan ugu dhawaaqayaa sinwan baan ugu dhawaaqayaa sinwan sinwan baan ugu dhawaaqayaa maxaa haddaba sinwan markaan idhi dhacay mufradkan iyo jamacan maxaa udhaxeeya mufradkan iyo jamacan culima waxaa udhaxeeya ziyaado oo labadaa xarafee dambey isla dheer yihiin waa ziyaado siyaadadaasi waa mustatnay leedahay ila soco waxaa la leeyahay siyaadadu markay ereyga jamcu tagsiir ka dhigayso waxa shardiga inayna ahayn siyaadada musanaha iyo nuun ama ye iyo nuun baa lagu daraya sidaan shalay soo dhiganay waxaa kaloo shardiya inayna noqonin ziyaadada jamaca mudakaru saalim wow iyo nuun ama ye iyo nuun waxaa kaloo shardiya ziyaadada jamaca mu'anau saalim alif iyo ta siyaadada intaa aan ahayn haddii ereyga lagu daro tagsiirnimada lagu sheegayay noqoni saddexdaa wey horta tagsiirnimada laynoo sheegaya in tabdiilu shakli aan samayno xaraka la bedelo iyo inaan naqsi samayno mufradka wax ka jarno iyo inaan ziyaado un samayno sida sinwaan oo kale waxaa dhici kara saddex kalaa soo baxaya saddexda kale soo baxaya waxa weeye tabdiilu shakligaasoo labada hoose kolba mid la kulmaya tabdiilu shaklig oo labada hoose kolba mid la kulmaya muxuu noqonayaa tabdiilu shakli iyo naqsi baa la arki karaa oo labadanu ka samaysmay waxaa la heli karaa inaynu nidhaahno waxa ereygan jamcu tagsiirnimadii ku dhacday ay noqonaysaa waa tabdiilu shakli tabdiilu shakli wey tabdiilu shakli xarakaa la bedelay iyo oo maca naqsina naqsina meesha waa yaallaa maca naqsin naqsina meesha waa yaallaa labadaasoo isku tegay baynu odhan karnaa maalan kitaab haddaan doonayo ereyga kitaaba haddaan jamci is idhaahdo kitaab baan jamci is idhi maxaan ku jamcina kitaab kutubun baan ku jamcin kutubun haddaba bal waxaad eegtaa kutubun iminka tabdiilu shakli ku jira kaafkii hoos dhignaa mufradka sawka la goday tacdii kor dhawnad sawka la goday tabdiilu shakli waa ku jiraa naqsina ma ku jiraa jamcan alif baa mufradka ku jira sawka alifkii meesha ka baxay kolka iminka kutubuntan tagsiirnimada laguu sheegayaa waa tabdiilu shakliga iyo naqsiga wada socda ee ku dhacay waxaa kaloo la samayn karaa tabdiilu shakli iyo ziyaado wada socda kaa shanaad waa ka ugu badan jamcu tagsiirka boqolkiiba sagaashan wuu ka badan yaha la odhan karaa xabadaa shanaad jamcu tagsiirba haddaad maqasho inta badan kaasuu ka yimaadaa tabdiilu shakli maca ziyaada waxaa dhici karta inaynu labadaa isku darno oo aan nidhaahno war waa tabdiilu shakli tabdiilu shakli maca ziyaada tabdiilu shakli maca ziyaada inaynu isticmaalno waa iska dhici kartaa haddii culima haddaba aan isticmaalo tabdiilu shakli maca ziyaada tabdiilu shakli maca ziyaada macnaheedu waxa weeye inaan xarakana bedelo xuruufna ku daro waa sida ugu badan baynu nidhi haddaan iminka rajul jamciyo rajul oo nin ah haddaan jamciyo maxaan ku jamcini rijaalun baan ku jamcini rijaalun rijaalun baan ku jamcini bal hadda u fiirso rajul rijaal baan ku jamciyey haddaba ereygan rijaal ah iyo rajul maxaa udhaxeeya tabdiilu shakli miyuuna ku jirin racdii kor dhownayd baa la hoos dhigay jiimkii godnaana waa la kor dhigay siyaadana muuna wadanin oo alif baa lagu daray tabdiilu shakli maca ziyaada ugu dambayn culimo waa xabadda ugu dambaysee lixaad waxay tilmaamaysaa xabadda lixaad saddexda labada saddexda horoo kulmay saddexdaa horoo kulmay waa tabdiilu shakligii tabdiilu shakligii oo ayo la kulmay baynu odhanaynaa waa tabdiilu shakli wuxuu la kulmay waa maca naqsin naqsi buu la kulmay siday noo muuqataa wa ziyaadatin ziyaadana wuu la kulmay siday noo muuqataa saddexdiiba way kulmeen waa hulaamun oo wiila hulaamun magaca hulaamuna markaan doonayno hulaamun maxaynu odhanaynaa hulaamun hilmaan baan ku jamcinaynaa hilmaan haddaba bal waxaad u fiirsataa hulaam iyo hilmaan isku eeg hulaam iyo khilmaan isku eg iminka tabdiilu shakli waa jiraa qaynkii godna waan hoos dhigay naqsime u jiraayo miimka waba miimka iyo laamka alif baa udheeeyey laamka iyo miimka alif baa udhey halkana miimka laamka waba uma dhexeeyaan siyaada way jirtaayo miimka alif iyo nuun baa ka dambeeya kolka waxaynu dareemi karaynaa inuu dhammaan intaa inoo noqonayo aan yaro macnayna markaa jamcu tagsiirka anwaacdiisii ayaynu maraynaa waa anwaacu jamci tagsiir jamcu tagsiirka noocyadiisii waa tabdiilu shakli sida asadun usdun aynu u nidhi ka qowli shaaficiyi oo kale tamuutu way dhimanaysaa alusdu libaaxiyadu filghaabaati kaymahay ku dhiman juucan gaajay u dhiman walaxmu da'ni hilibka idahana taakuluhu waxaa cunaysa alkilaabu ay ka labaad waa annaqsu sida tukhamatun oo daaca qurhuna tukhamunoo daaca qurhuma a odhanayo ka saddexaad waa aziyaada sida sinwanoo nooca ama laan ah sinwaan loo odhanayoo noocyo ah ama laama ah afraad waa tabdiilu shakli oo maca naqsiya sida rasuul rusulun aynu u leenahay ama sariir sururun aynu u leenahay tabdiilu shakli maca ziyaada waa ka shanaad waa ka ugu badan sidaan rajulun rijaal u leeyahay ama qalbun quluuban u leeyahay ama nafsun nufuusan u leeyahay ama cuudun ciidaanan u leeyahay ama qaacun qiicaanan u leeyahay ugu dambayn waa tabdiilu shakli maca naqsi wa ziyaada saddexdiiba way kulmeen waa hulaamun oo hilmaan aan ku keenay maalan hulaamun oo hilmaan aan ku keenay ayuu isaguna halkaa noqonaya intani waa laylisyadeenni yarayd insha allah halkaasuu inoogu joogaya wallahu aclam التdريب الأول layliska koobaad اsتkرiج waxaad soo saartaa kula jamci tagsiirin jamcu tagsiir kaste wabayin waxaad caddaysaa nawcahu noociisa fii maa yeli waxaan soo socdaa noociisaad caddaynaysaa إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول ومن أمر الحصون فما عساده أطاعده الحزونة والسهول idaa ctaada marka uu ka caado dhigto alfata inanku markuu ka caado dhigto khawdalmanaaya geeriyada inuu isku tuuro fa ahwanu maa shayka ugu fudud oo yamuru bihi uu soo maraa alwuxulu waa dhiidhiga iyo dhoobada inuu galo waman amara ninka amra alxusuuna qalcadaha oo famaacasatu ay diidi weydo adaacatu waxaa adeecaysa alxasuunatu dhulka dirida ah ee bannaanka ah dhulka buuraha abaan doonayaa iyo wasuhuulu dhulka bannaanka ah waxaynu doonaynaa inaan labadaa bayd mid kasta ka soo saarana jamcu tagsiiriyada ida ctaada alfataa khawda almanaaya almanaaya mufradkiisa waa inaan helno waa maniyatun maniyatun noociisa waa inaad sheegto manaaya iyo maniya waa tabdiilu shakli maca ziyaada wanaqsi saddexdiiba way isku tege waa ka u hooseeye lixaad alwuxuul wuxuul mufradku waa waxal weeye waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad ee lahayn aan lahayn wuu fara badan yahay waman amara alxusuun xusuun mufridku waa xisnun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad assuhuul waa jamcu sahlun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad ramaani dahru bilarzaai xaanta afwaadii fii idshaain min nibaali fasirtu idaa asaabatnii sihaamun takasarat nisaalu calaa nisaali ramaani waxaa i toogtay adahru sanadka ayaa i toogtay bilarzaa'i musiibooyin buu igu toogtay xataa fu'aadii ilaayoo qalbigaygu fii khishaa'in dabool mid ku dhex jira uu noqdo oo min nibaalin leebaba fasirtu waxaan ahaaday idaa asaabatnii markay igu dhacayso sihaamun leebab markay igu dhacayaan takasaratii ay uu jabo annisaalu afka leebku calanisaali abka kale fallaadha ama leebka ayuu ku jabayey waxaan doonaynaa ereyga bilarzaa'i waa jamcu tagsiirkii bilarzaa'i mufradkiisa haddaan helno waa rusun rusun iyo arzaa waxa way tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad nibaal waa jamcu nablun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad sihaamun waa jamcu sahmin waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad nisaalun waa jamcu naslin waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad waxaynu nihi boqol kiiba sagaashan jamcu tagsiirku uu gaarhaya atadriibu aani layliska labaad cayin waxaad soo saartaa jamco tagsiiri jamcu tagsiirka fii maa yelii waxa soo socda uma dkur waxaad sheegtaa ahuwa min almunsarif ma kii munsarifka ahaaba am huwa hayru lmunsarif mise waa kaan munsarifka ahayn qaala tacaala alle ayaa yidhi sanulqi waxaan ku ridaynaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax bimaa ashrakuu bisababi maa ashrakuu shirkiga aawadii bilaahi ilaahay ay u shariig yeeleen maa lam yunazil bihi wuxuuna u soo dejinin suldaanan xujo wa ma'waahum hoygoogu annaaru naar weeyi wa bi'sa xumaayay mahwa daalimiin daalimiintu halkay u waxaan doonaynaa ereyga quluub ah waa munsarif waana jamcu tagsiir waana munsarif sidaynu dareemayno munsarif wey jamcu tagsiirkaasi qaala tacaala alle ayaa yidhi wakadaalika saasoo kaleanu jacalnaa u yeelnay likulli nebiyin nebi kasta waxaanu u yeelnay caduwan cadow baanu u yeelnay shayaaiina alinsi shayaadiinta insiga iyo waljinni kuwa jinkaba cadow ayuu yeelanayaa sidaynu dareemayna nebi kastiba ka socda shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinka haddaba ereyga shayaaiina waa jamcu tagsiir waana hayru munsarif qaala tacaala alle wuxuu yidhi alahumma waxaa u sugnaaday arjulun lugo yamshuuna bihaa ay ku socdaan am lahum aydin mise gacmay leeyihiin yabdishuuna bihaa ay wax ku qabtaan am lahum acyunun mise indhay leeyihiin yubsiruuna bihaa ay wax ku arkaan am lahum aadaanun mise dhegay leeyihiin yasmacuuna bihaa qul ay wax ku maqlaan qul waxaad tidhaahdaa udcuu shurakaa'akum war shurakadiinnii u yeeshdha uma kiiduunii shirqool ii sameeya oo falaa tundiruuni ha ii sugina inaba arjulun waa jamcu tagsiir waana munsarif aydin waa jamcu tagsiir waana munsarif acyunun waa jamcu tagsiir waana munsarif aadaanun waa jamcu tagsiir waana munsarif qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriye wuxuu yidhi man baata bacdaka fii mulkin yusaaru bihi fainamaa baata bilaxlaami maahuuraan jeel ayuu ka dhex tiriyey gabayga allaha u naxariistee ninkaynu garanayno weeyaane dee haysan jiray andalus haysan jiray boqor buu ahaa afar hablood ayuu dhalay deeqsi buu ahaayoo gurigiisa qadada boqol kiilo oo hiliba in ka badan ayaa maalin kasta lagu karin jiray waa boqol kiilo oo hiliba in ka badan baa lagu karin jiray nin deeqsiya buu ahaa cuntada kale lagama warramayo ama lagama sheekayn karayo waxaa la idhi ninkaasi yaab buu ahaa xagga deeqsinimada markii dowladihii andalus ay iskhilaafayeen ee muslimiinta ahaa andalusna ayna sidaan garanayno faraha muslimiinta ayna ka bixin ayaa ninka nolosha lagu qabtay jeel ayaa loo diray hablo uu dhalay ayaa maalin ciida jeelka ku soo buuqday hablihii dee quruxdooda laga yaabi jiray iyo xarragadooda oo cagaagan dhabannadiiyo dhafoorkuna uu gotay markaasuu gabaygan tiriyey jeelka dhexdiisii wuxuu idhi mambaata ninka ahaada bacdaka adiga dabadaa fii mulkin boqortooyo yusarru bihi lagu farxo ninka boqortooye ku raaxaysta adiga dabadaa fa innamaa baata wuxuu ahaaday maqruuran mid la khaa'imay bilaxlaami riyariya lagu khaa'imay wuxuu leeyahay dabadaa boqortooye ninka ku raaxaystaa waa nin la khaa'imay weeyaan buu leeyahy sidaad ahaan jirtay iyo halkaad kaga jirtid baleeg sidaan xuseen ayaan xasuusan jiray inta badan gabaygaa markaan arko man baata bacdaka fii mulkin yusaru bihi fainamaa baata bilaxlaami maqruura ereyga axlaam waa jamcu tagsiir waxana weeyi ereyga axlaam waa jamcu tagsiir waana ayru munsarif weeye waa hayru munsarif weeye waa jamcu tagsiir hayru munsarifa man ninka ahaada bacdaka adiga dabadaa fii mulkin boqortooyo yusaru bihi lagu farxo fa baata wuxuu ahaaday bilaxlaami axlaam iyo riyooyin maqruuran mid lagu khaa'imay ereyga axlaam ah waa munsarif qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ومن لتفسير إله يرسلها على رؤوس خصوم الحق كشهبي ومن أيا لتفسير آي الله آياتها إلهي فسيرتان كوغا أصغناضي يرسلها إساقو دريا على رؤوس خصوم الحق حق كوا لدودا مدح إساقو كغا قراعي آياتها كشهبي إساقو مودو شهب كيا قنطالة حدقها كغوغا haddaba waxaan doonaynaa halkaa ru'uus waa jamcu tagsiir waana munsarif sidaynu arkayno khusuum waa jamcu tagsiir waana munsarif shuhub waa jamcu tagsiir waana munsarif atadriib aali layliska saddexaad haati waxaad keentaa mufrada kuli jamcin jamc kastay mufradkii oo mimaa yati kuhaan baa la doonaya inaan mufradkiisa keenno culamaa baa la doonaya inaan mufradkiisa keenno sibyaan baa la doonaya oo arjul baa la doonaya oo ashqiya baa la doonaya atadriib araabic layliska afraad ijmac waxaad jamcisaa alkelimaad ataaliya kelmadaha soo socda jamca tagsiirin jamcu tagsiir caashiqun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno shaykhun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno baxun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno kariimun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno faasiqun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno naa'imun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno التدريب الخامس ليلسك شناد هاتي واحد كانت مفرد كل كلمة كلمة كست مفرد كيد ملونة أو مذب لو سميي فيما يلي وحصاص هذا قال شاعر قبيا أيا قبي antum ru'uusu bani dunyaa wasaadatuhaa in cudda ra'suu siwaakum naqtadaa danabaan antum idinku ru'uusu bani dunya adduunyada inamadeeda oo dhan idinkaa madaxdoodiiya wasaadatuhaa idinkaa boqoradoodiiya in cudda haddii la tiriyo ra'su siwaakumka idinka soo hadhay madaxdiisa laqtadaa wuxuu noqonayaa danaban dabo idinka ciddaan ahayn ee la tirsadaaba dabay noqonaysaa buu yidhi idinkunba adduunka madax u ah qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi watawallaa shabaabu faasdatu ragdan fii mayaadiini baailii id tawallaa watawallaa waxaa jeedsaday ashabaabu dhallinyarnimadii way jeedsatay fasdatu waxaa siyaadsaday rakdan orod iyo bariijin fii mayaadiini baaili baailka garoonnadiisii baan kusii cararayaa id tawallaa markuu jeedsaday dhallinyarnimadii ninkani wuu cabanayaayo dhallinyarnimadiina way iga tagtay welina baailkii baan ku taaganahay buu leeyahay qaale shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa gaayat aludabaa'i waaldurafaa'i bal yaa sayida ashucaraa'i waalkhutabaa'i yaa gaayat aludabaa udabada kii ugu dayay qaayaha u ahaa iyo hadafkow wadurafaa'i dadka caqliga le kii qaayaha u ahaayow bal yaa sayida shucaraa'i shucarada oo dhan sayidkoogiiyo walkhutabaa'i iyo khudabada qaala tacaala alle ayaa yidhi naxnu naqusu calayka waxaan kaaga warramaynaa naba'ahum warkoogii bilxaqi si xaq ah innahum iyagu fityatun waa wiilal aamanuu birabbihim rabbigood rumeeyey wasidnaahum waxaanu u kordhinnay hudan hanuun baanu u kordhinnay waxaynu doonaynaa halkan culima inaynu ogaanno cashirka kale ee ku soo xiga ee maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn cunwaankan rag badani way isku khilaafeenoo ragga qaarkood waxay u yaqaaniin jamac mu'anau saalim jamac mu'anau saalim bay ragga qaarkood cunwaankan u yaqaaniin culimada qaarna waxay u yaqaaniin maa jumica bialifin wataain masiidatayni waxa saxa kani noo qoran jamc muanahu saalim muanakaana waa la diiday saalimnimadana waa la diiday muanaka waa la diidayo mararka qaar buu rag noqdaa oo waxaynu ognahay istablunoo xero fardooda ah istablaatun baa lagu jamciya aliyata baa lagu jamciya hataa xeradaasi waa lab weyi sideeda xamaam xamaamaatun baa lagu jamciya muana maaha markaae muana iyo mudakarba jamacan alif iyo tada way ku yimaadiin waxaynu dareemaynaa saalimnimadana waa la diidayo waxa la arkay rakcatun oo ragcad ah ayaa la arkay marka la jamcinayo in loogu dhawaaqo rakacaatun oo kaafkaa la fadxiya mufradka kaafkuu reebna jamcana waa la fadxiyey tabdiilu shakligii baa ku dhacay tabdiilu shakligii markaan doonayna ayaa ku dhacay tabdiilu shaklina ereyga jamcu tagsiir buu ka dhigaa kolka saalinba maaha waa tagsiir maa jumica ka lagu jamciyey bialifin alif iyo wataainta masiidatayni ziyaada ah wayusama hada اljamcu jamcan waxaa lagu magacaabaa bijamci اlmu'anah asaalin baa lagu magacaabaa tacriifuhu marka aan tacriifinayno huwa maadalla waa ka ku tusa calaa akara wax ka badan min inatayni laba dhediga biziyaadati alifin wata alif iyo ta lagu ziyaadiyey calaa aakhirihi xaggiisa dambe ayuu kugu tusaya icraabuhu icraabkiisana yurfacu jamcan waa la rafcin bidamati dama lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasra lagu nasbin niyaabatan waxay wakiil ka tahay can alfadxati fadxihii wayujaru waa la jeri bilkasrati kasra lagu jeri maa yulxaqu bihi ka mulxaqa u noqonaya ee la haleeshiinayo yulxaqu bihi waxaa la haleeshiiyaa kelimaatun kelmado minhaa waxaa ka mida ka soo socda ulaatun ereyga ulaatunii waa mulxaq sidaa ilaahay qowlkiisa oo kale wa ulaatulaxmaali kuwa uurka u saaxiibka ah ajaluhunna xilligoogu an yadacna inay dhigaan weeye xamlahunna uurkooga ereygaa ulaatu waa jamc maanusaalimo sidii jamc maanusaalim buu mulxaq u yaho sidii isagaa loola dhaqmayaa ka labaad waa adricaatu midlu qowlika sida qowlkaaga oo kale haadihi tani adricaatun waa adricaad wara'aytu waxaan arkay adricaatin waa meel magaceed adricaad wa marartu waxaan soo maray biadricaatin carafaad waa ka saddexaad sida qowlika ra'aytu waxaan arkay carafaatin baan arkay wa marartu waxaan soo maray bicarafaatin baan soo maray jamcu lmaqsuuri bi hada aljamci waxaynu doonaynaa culima haddaba inaynu ogaanno ismiga maqsuurka ismiga maqsuurkii waa ismiga alifka ku dhammaada ismigu hadduu alifba ku dhammaado marka jamac mu'anasu saalim laga dhigayo waa basiid aad buu iskaga fudud yahay oo culays iyo ceebtoona male sida aynu dareemayno waa markaynu alif ku jamcinayno haddii aynu samayno culiba bal hadda ila eega hadduu magacu yahay maqsuur isagoo maqsuuro aynu damacno inaynu alif ku jamcinno sidanaynu u shaqayni markaana maqsuurku waa kii alifka watay cashirkeennii shalayna waynu ku soo marnay sida aynu dareemayno haddaba magaca maqsuurkii alifka ku dhammaada marka jamac maanosaalim laga dhigayo waxaa lagu leeyahay haddii alifkani uu yahay iisoo sheeg xarafka afraad iyo wax ka badan waxa qasaba in loo bedelo maxay ya unbaa loo bedeli hadda xubla haddaanku idhaahdo jamac ka dhig xubla jamac ka dhig haddaanku idha xubla alifkaasi waa xarafkii misaadkii afraad wey ya fadxisan baa loo bedeliyo waxa lagu siyaadini alif iyo ta intaasaa lagu siyaadini intaa unbaa saa'idintaa unbaad odhanaysaa maxaan odhanay markaa xublata uur kale kuwa uurle markaan doonayo inaan idhaahdo waxaan odhanayaa xublayaatun ya'dani xaggay ka timid haddaba xublayaatun markaan idha ya'dani xaggay ka timid ya'daasi waxay ka timid alifkii alifkii baa ya u akhrismay waa xublayaatun haddii maala alifku uu yahay ka afraad iyo ka shanaad iyo ka liaad wax kasii badan waa saasaa loola dhaqmi hadduu alifku yahay ka saddexaad saddexaadba hadduu alifku yahay saddexaad siduu u qoran yahay baa la eegaya hadduu kor taagan yahay waxa la samayni maxay hadduu kor taagan yahay sida casaa oo kale wow fadxisan baa laga dhigi markaasaa calaamadii lagu dari casawaatun baan odhanaya markaa xilligaan jamcinayo casawaatun kolka alifka wowgani waa alifkiibaa wow loo akriyey hadduu sida yada u qoran yahayna sida yada hadduu u qoran yahayna ya fadxisan baa laga dhigi calaamadii baa lagu sii dari sida yada hadduu u qoran yahay waa hudaa oo kale ereyga hudaa ah haddii jamci lagu yidhaah alifkani waa xarafka saddexaad sida yadana wuu u qoran yahay dee ya fadxisan ka dhigoo calaamadihii ku darso waxaan odhanayaa hudayaatun baan odhanayaa hudayaatun saasaan u qorayaa markaana hudayaatun culima waxaa la rabaa haddaba magacan jamca muanafu saalim waa sidaynu dareemayno magaca dhadiga ah oo lagu daray calaa intaa aliyo t lagu daray intaa ubaa lagu daray aiyo t intaabaa lagu daray waa magaca dhadigo intaa lagu daray haddaba hadduu magacan dhadigii markiisa hore tawatay faaimo oo kale hadduu ahaa faaima faaimo oo kale hadduu ahaa yaan la moodin in intaa lagu darayo oo qura horta tadanaa la jari tadaa yar baa la jari tadaa marka hore uu watay marka la jaro ayaa intaa lagu daray maxaan odhanayaa haddaba faaimo haddaan jamcinayo waxaan odhanayaa faaimaatun baan odhanayaa faaimaatun saasaanu qoraya faaimaatu wahaakada kolka tacdii hore waan jaray haddaba waxaan ku idhi fataatun jamci baan ku idhi ereyga fataatuna haddaan fataatun jamci ku idhaa bal hadda u fiirso ama qanaatun baan ku idhi jamci qanaatun u fiirso maxaa la samaynay marka hore tacdanaa la jari labadan to'ood baa la jari labadaa to'ood marka la jaro alif buu ku dhammaani alif markuu ku dhammaado xeerkan uu soo gelayaa alif buu ku dhammaani oo eeg kaasi wuxuu u qormi sida ya oo fataa buu kaasi u qormi saasuu u qormi fataa markuu u qormo dee fatayaatun baad odhan fatayaatun baad odhana saasaan kolkaa ugu dhawaaqayaa fatayaatun kan ma haysaa qanaa buu noqono alif buu u qormi qanaa saasuu u qormi maxaan odhanayaa markaan haddaba jamcina taadaa markaan jiray alifku kor buu taagnaani maxaan odhanayaa markaana qanawaatun baan odhanayaa qanawaatun qanawaat waa la ogyaho tiiviyada iyo waxaa kaga qanawaad aynu ula naqaano waa jamculmaqsuuri maqsuurka marka la jamcinayo bi haada aljamci jamcan lagu jamcinayo tacriifulmaqsuuri maqsuurka ayaynu tacriifinaynaa huwa kullu ismin waa ismi kaste mucrabin oo la icraabayo ismi markaan idhaa ficil iyo xaraf baa iga baxay mucrabin markaan idhaana mebni baa iga baxay aakhiruhu alifun alif buu ku dhammaadaa sida muusa oo kale waxaa iga baxay ka aakhiruhu yaaa ama xaraf kale ah alifta oo laazimatun joogta ah ka aliftu ayna joogtada ahayn baa iga baxay alfata iyo huda in kaanad alifuhu aliftiisu hadday tahay raabicatan xarafka afraad iyo fasaacidan wax ka sii badan wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa in loo qalbiyo ilaa yaain ya in loo qalbiyo maftuuxin la fadxinayo uma yusaadu waa la ziyaadin calaa aakhirihi xaggiisa dambe calaamatu jamci mu'ana saalim jamc mu'anau saalim calaamadiisii baa lagu kordhini xubla maxaan odhan xublayaad in kaanad alifu hadday tahay aalifatan xarafka saddexaad fa in kaanad qaa'ima hadday kor taagan tahay wajaba qalbuhaa in la qalbiyo ayaa waajibaysa ilaa waawin loo qalbiyo sida casaa casawaatin wain kaanad hadday tahay calaa suurati lyaana wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa in loo qalbiyo ilaa yaa'in milu hudan hudayaatin oo kale kayfiyatu jacli ismi lmamduudi jamcan mu'anafan saaliman ismiga mamduudka ah ee shalay aan soo maraynay hamsi iyo alifka ku dhammaada marka jamc mu'anahu saalim laga dhigayo ayaan isna halkan ku arkaynaa saddexdii qayboodan shalay usoo qaybinay unbaa loo qaybinaya in kaanad hamsatuhu hamsihiisu hadduu yahay lita'niisi dhadig waa magaca dhadiga un loo isticmaalayo wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa ilaa waawin in loo qalbiyo sida baydaaa oo tacad a ah maxaan odhanaya baydaawaatin baan odhanaya shalayna waxaynu soo lahayn baydaawaani oo calaamaddii musanahan ku diraynay baydaawaani haddana waxanu lehay baydaawatin sawdaaa oo tamadowa waxaynu odhanaynaa sawdaawaatin baynu odhanaynaa in kaanad hamsatuhu hamsuhu hadduu yahay asliya hadduu yahay wajaba waxaa waajibaya baqaa'uhaa inay ku baaqi ahaato calaa xaalihaa sideeda ibtidaa'in oo kale ibtidaa'aatun baad odhan wa in kaanad hamsatuhu munqaliba hadday tahay mid ka soo bedelantay can aslin asalna jaaza waxa bannaan baqaa'uhaa inay ku baaqi noqoto calaa xaalihaa sideeda haddaba lita'niis maxaan ku garanayaa baynu isku ogeyn lita'niis waxaynu ku garanaynaa magacaana dhadiga oo baydaa'a dhadigun baa loo yaqaanaa ninku waa abyad asliye maxaan ku garanaynaa ficilkii ayaa hamse ku dhammaanaya ibtidaaun inay asliyata waxaan ku garanayaa ficilkaa badaaah ah. munqaliba can aslin maxaan ku garanayaa ficilkaa xarfucile ku dhammaanaya ducaaun oo kale ducaaatun iyo ducaawaatun soo maaha ficilkii baa dacaa oo xarfucile ku dhammaanaya ama yadcuu ah waxaynu nihi wain kaanat hamsatu hadday tahay munqaliba can aslin jaaza waxaa bannaan baqaa'uha calaa xaaliha in sideeda loo daayo oo calaamaddii jamca maanusaalim lagu daro wa qalbuha ilaa waawin in wow loo qalbiyaana way bannaan tahay sida ducaain oo kale ducaawaatin baad odhan ama ducaawaatun baad odhan haddaba culima jamc muanau saalim maxaa loo qiyaastaayo horta xagguu ka yimaadaa asal ahaan ereyga jamc muanau saalimihi xagguu ka imanaya baan doonaynaa inaan ogaano muxamed jamc muana saalim ma ka dhigi kara muxamedaatun ma idhahdayo alif iyo ta ma ku daraa maya jamc muana saalim keliya waxaa la ogol yahay shan dhinac inuu ka yimaado shan magacun baa jamc muana saalim laga dhigi karaa magaca hadday ti'iba ku jirto jamc muana saalim waad ka dhigi ta'da haddaad aragto jamc muana saalim waad ka dhigi waa qodobka koobaad faatimatu ama gabar ha ahaato sida faaimatu ama nin ha ahaato sida xamatu ilin xamzatana taba sidaynu dareemayno tabu wataa faaimatuna tabay wadataa faaimatu iyo xamzatu labaduba sidaynu dareemayno de waa jamc manusaalim baad ka dhigaysaa markaa ama ma jumica bialifin watain maziidatayn ama macrifo ha aada ama nakiro ha aado faaima waa macrifo jaarisatuna waa nakiro kow wixii ta wata qodobka labaad wixii alifu tanii sita alifu taniidku ama mamduuda ha ahaato qodobka labaad baan doonayaa wixii calam gabadheeda ee bilaataa calam gabadheed magac gabadheed oo bilaataa sida sucaad iyo saynab iyo hinde iyo haddii magac gabadheedba uu yahay oo calam ah oo ta'na aan wadan jamca waad ka dhigin hinde hindeed baad odhan zaynab zaynabaad baad sucaad sucaadeed baad odhan ka saddexaad waa wixii alifu ta'niif sita ama maqsuura ha ahaato ama mamduuda ha ahaato xubla waa alifu ta'niif xublayaad sawdaaa waa alifu ta'niif mamduudaa sawdaawaad ka afraad waa wixii mufrada ee mudakar iyo lab magacu ah aan caqli lahayn ee la taskiiriyey mufrad kastooo mudakaroon caqli lahayn haddaad taskiirisa jamc muanasaalim baad ka dhigi jabalun waa mufrad waana mudakar caqlina male haddaan taskiiriyon jubayl idha jubayl maxaan odhan jubaylaad baad odhan dirham haddaan taskiiriyo inan caqli ma lehe oon durayhim idha maxaan durayhimaad baan odhan ka ugu dambeeya waa sifada iyo nactiga iyo tilmaanta jamaca labkiihi uu leeyahay jamac lab ah haddii la tilmaamo oon caqli lahayn hadda u fiirso waa jamac waana lab caqlina male tilmaanta iyo nactiga la siiyana jamac maanusaalin baa laga dhigi haddaan hadda jibaal isticmaalo waa jamac lab ah oon caqli lahayn tilmaanta aan ku tilmaamayo waa jamac maanusaalin jibaalin raasiyaatin baan odhanaya ama shaamikaatin baan odhanaya jamac maanusaalin buyuutin waa jamcu tagsiir som waa jamac mudakar weeyaan oon caqli lahayn buyuut buyuutin jadiidaatin ama buyuutin caaliyaatin baan odhanaya shantaasoo qura ayaa horta jamc maanusaalim laga keenaa maa yuqaasuka la qiyaasanayo fiihi dhexdiisa jamculmu'anas asaalim jamc mu'anasu saalimka la qiyaasanayo jamc mu'anasu saalim ka la qiyaasanayo ayaynu halkan biidni illaahi tacaala ku arkaynaa waa maa kaana kuu yahay fiihi dhexdiisa taaunta calaman kaana calam ha ahaado ow hayra calamin milu faaimata faaimaatun jaalisatun jaalisaatun ka labaad maa kaana calaman ka calama limu'anasin dhedig khaaliyan ka qaawan mina taa'ita sida zaynab zaynabaatin ka saddexaad maa kaana fiihi kuu yahay alifu ta'niifi alifu ta'niifkii almaqsuuratu ee maqsuurad ahayd aw ilmamduuda ka mamduudada sida xubla tii uur kale ahayd uur leh sawdaa'a madoobayd sawdaawaatun kuwii madmadoobaa ka afraad maa kaana limufradin mufrad magacuu ah mudakarin lab ah oo hayri caaqilin aan caqli lahayn musaqarin oo la tasqiiriyey sida durayhim oo shilinkii dirhamkii ee durayhimaad ka shanaad maa kaana sifatan ka tilmaanta ah lijamcin jamac u ah mudakarin lab ah oo hayri caaqilin aan caqli lahayn jamac mudakare oon caqli lahayn kiisa sida qowlilaahi tacaala alle qowlkiisa oo kale wadkuruu war xusa wadkurullaaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin la tirinayo eeg macduudaad waxa wey waa nacti waxa la nactiyaynayaana waa ayaamkan hore ayaamku waa jamac lab-a ah oo haddana aan caqli lahayn kolka sidaa darteed nactigeyga waa jamac maalusaalim baa laga dhigi falaa yuqaasu lama qiyaasanayo jamcu muana saalim jamc muanau saalim fii gayri haadihi اkhamsati shantan waxaan ahayn lama qiyaasanayo falaa yustacmalu lama isticmaalayo ilaa maa sumica wixii la maqlay min alcarabi carab wixii laga maqlay unbaad isticmaali doontaa التمرين الأول layliska koobaad في جمع المؤنث أسالم جمع مؤنث saalim ayuu ku saabsan yahay اsتkرج waxaad la soo baxdaa كuلa جمعin جمع kaste مؤنثin oo dhadiga saalimin oo saalima فيma yeli qaaل الlahu taعaaلى alle wuxuu yidhi والمuرسaلaaتi baan ku dhaartay curفan فالcاaصفaaتi casفا الطاaلبaaتu habluhu naaجixaatu way guulaysanayaan adaan kuu dhaafaya waan kuu macnaynaya un qaala tacaala alle ayaa yidhi wasaafaati safan kuwa safe baadadka ayaa ama saftaba ee safka gala wasaafaati kuwa safka gala safan iyagoo safanaya ama wasaafaati kuwa baadasha sima safan sidaa baadasha u sima aayadda wasaafaad labadaa tafsiirba culimmadu way saaraan faxasad way baadhay adabiibatu gabadhii dabiibadda ahayd almariidaati kuwii bukay adikrayaatu xusuusiyadu saddex siniin sanadadu waxay nagu soo celcelinayaan weeye gaalooyinka waxaa ku sugan mustashfayaatun dhakhtaro kaiiratun fara badan asucdayaatu hablaha sucdayaadkiihi xasnaawaatu lakhlaaqi akhlaaqdoodaa wanaagsan laa uxibu ma jecli alakalaati cuntooyinka asariicata degdegaah cuntada degdega ah alakalaada sariica waa waxyaaba wejibadahan weeyaan afgeliska meelaha nusasaacooyinka la cuno waxyaabaha keegaga iyo waxa lamidka ah weeye iyo sharaabkan yare isku xidhana isku moorsan ma wanaagsana waayo culimmadu waxay tilmaamaanba maraykanka baan u malaynaya xanuunka saddexaad ee loo dhinto waxa hadda la yidhaahda xanuunka saddexaad ama cudurka saddexaad ee number triga ku jira ee loo dhinto maraykanku waa dawo saxa oo si saxa loo cuno waxa u soo xanuunka number one haysta ee maraykanku ay u dhintaan waxa weeye waa wadnaha xanuun ku tacalluqa wadna xanuunkaa number one abaan filaya number trigana dawo sax ah oo si sax ah loo cuno oo dhakhtar saxii ku siiyey weeye kolkaa inaguna dawo khalada oo si khaldan loo cuno oo dhakhtar laga yaaba inay fikraddiisu khaldan tahay uu ku siiye baynu haynaa kolka waxaa jira laa uxibu alakalaad asariica culimmadu waxay baadheen waxaa hadda la sheegaa wadna xanuunka waxyaabaha sameeya inay ka mid yihiin alakalaad asariica waxyaabahan moorgaraysan ee maadada xaafidada la yidhah ama kiimikada lagu soo daray iyaga ayaa sababa baa la yidhah wadna xanuunada laa uxibu ma jecliyo alakalaad asariica cumirat ilbilaadu wadannada waxaa lagu camiraa bilinshaa'aat alxadiida warshadaha ana uxibu waxaan jecelahay asafara inaan ku safro bisayaaraati gawaadhida laa bidaa'iraati diyaaradahaase ma jecli atamriin ahaani layliska labaad ijcal ka yeel alkelimaad ataaliya kelmadaha soo socda jamca mu'anain saalimin jamc mu'anau saalim bikulli wejin wej kaste mumkinin oo suurtagala waa saaliman halkaasi nidaaun baa lagaa rabaa inaad jamciso qanaatun baa lagaa rabaa inaad jamciso inshaaun baa lagaa rabaa inaad jamciso muntada baa lagaa rabaa inaad jamciso arbicaa baa lagaa rabaa inaad jamciso ukhraa baa lagaa rabaa inaad jamciso falaatun baa lagaa rabaa ictidaaun baa lagaa rabaa sufla baa lagaa rabaa binaaun baa lagaa rabaa atamriin raabic layliska afraad xawiil waxaad u bedeshaa almufrada mufradka almulawana midab kale fii maa ya'tii ka soo socda ilaa jamcin mu'anain saalimin jamc muana saalim tarjul ummu hooyadu waxay inaga filanaysaa mina inaga alixtiraam ixtiraam laa tabdiiha dalbin almustaxiila wax mustaxiila maa ajmil albinta alla tayari qurux badana asamaau samadu mutala'li'atun way werhwerhaysaa maa akbara daa'irata alla diyaaradu weyna insha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu egaanayaa wallahu tacaala aclaa wa aclam التdريب الأول layliska koobaad اsتkرج waxaad soo saartaa kula jamci tagsiirin jamcu tagsiir kaste wabayin waxaad caddaysaa nawcahu noociisa fii maa yeli waxaan soo socdaa noociisaad caddaynaysaa إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول ومن أمر الحصون فما عساده أطاعده الحزونة والسهول ida marka uu ka caado dhigto alfataa inanku markuu ka caado dhigto khawdalmanaaya geeriyada inuu isku tuuro fa ahwanu maa shayka ugu fudud oo yamuru bihi uu soo maraa alwuxulu waa dhiidhiga iyo dhoobada inuu galo waman amara ninka amra alxusuuna qalcadaha oo famaacasatu ay diidi weydo adaacatu waxaa adeecaysa alxasuunatu dhulka dirida ah ee bannaanka ah dhulka buuraha ah baan doonayaa iyo wasuhuulu dhulka bannaanka ah waxaynu doonaynaa inaan labadaa bayd mid kasta ka soo saarana jamcu tagsiiriyada ida ctaada alfataa khawda almanaaya almanaaya mufradkiisa waa inaan helno waa maniyatun maniyatun noociisa waa inaad sheegto manaaya iyo maniya waa tabdiilu shakli maca ziyaada wanaqsi saddexdiiba way isku tegen waa ka u hooseeye lixaad alwuxuul wuxuul mufradku waa waxal weeye waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad ee lahayn aan lahayn wuu fara badan yahay waman amara alxusuun xusuun mufradku waa xisnun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad assuhuul waa jamcu sahlun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad ramaani dahru bilarزaa'i xaanta afwaadii fii gishaa'in min nibaalin fasirtu idaa asaabatnii sihaamun takasarat nisaalu calaa nisaali ramaani waxaa i toogtay adahru sanadka ayaa i toogtay bilarzaai musiibooyin buu igu toogtay xataa fu'aadii ilaayoo qalbigaygu fii khishaa'in dabool mid ku dhex jira uu noqdo oo min nibaalin leebaba fa sirtu waxaan ahaaday idaa asaabatnii markay igu dhacayso sihaamun leebab markay igu dhacayaan takasaratii ay uu jabo annisaalu afka leebku calamnisaali abka kale fallaadha ama leebka ayuu ku jabayey waxaan doonaynaa ereyga bilarzaa'i waa jamcu tagsiirkii bilarzaa'i mufradkiisa haddaan helno waa rusun rusun iyo arzaa waxa way tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad nibaal waa jamcu nablun waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad sihaamun waa jamcu sahmin waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad nisaalun waa jamcu naslin waa tabdiilu shakli maca ziyaada waa kii shanaad waxaynu idhi boqol kiiba sagaashan jamcu tagsiirku uu gaarhaya atadriibu aani layliska labaad cayin waxaad soo saartaa jamco tagsiiri jamcu tagsiirka fii maa yeli waxa soo socda uma dkur waxaad sheegtaa ahuwa min almunsarif ma kii munsarifka ahaaba am huwa hayru lmunsarif mise waa kaan munsarifka ahayn qaala tacaala alle ayaa yidhi sanulqi waxaan ku ridaynaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax bimaa ashrakuu bisababi maa ashrakuu shirkiga aawadii bilaahi ilaahay ay u shariig yeeleen maa lam yunazil bihi wuxuuna u soo dejinin suldaanan xujo wa ma'waahum hoygoogu annaaru naar weeyi wa bi'sa xumaayay mahwa daalimiin daalimiintu halkay u waxaan doonaynaa ereyga quluub ah waa munsarif waana jamcu tagsiir waana munsarif sidaynu dareemayno munsarif wey jamcu tagsiirkaasi qaala tacaala alle ayaa yidhi wakadaalika saasoo kaleanu jacalnaa u yeelnay likulli nebiyin nebi kasta waxaanu u yeelnay caduwan cadowbaanu u yeelnay shayaaiina alinsi shayaadiinta insiga iyo waljinni kuwa jinkaba cadow ayuu yeelanayaa sidaynu dareemayna nebi kastiba ka socda shayaaiinta insiga iyo shayaadiinta jinka haddaba ereyga shayaaiina waa jamcu tagsiir waana hayru munsarif qaala tacaala alle wuxuu yidhi alahumma waxaa u sugnaaday arjulun lugo yamshuuna bihaa ay ku socdaan am lahum aydin mise gacmay leeyihiin yabdishuuna bihaa ay wax ku qabtaan am lahum acyunun mise indhay leeyihiin yubsiruuna bihaa ay wax ku arkaan am lahum aadaanun mise dhegay leeyihiin yasmacuuna bihaa qul ay wax ku maqlaan qul waxaad tidhaahdaa udcuu shurakaa'akum war shurakadiinnii u yeeshdha uma kiiduuni shirqool ii sameeya oo falaa tundiruuni ha ii sugina inaba arjulun waa jamcu tagsiir waana munصarif aydin waa jamcu tagsiir waana munsarif acyunun waa jamcu tagsiir waana munsarif aadaanun waa jamcu tagsiir waana munsarif qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi man baata bacdaka fii mulkin yusaaru bihi fainamaa baata bilaxlaami maaquuraan jeel ayuu ka dhex tiriyey gabayga allaha u naxariistee ninkaynu garanayno weeyaane dee haysan jiray andalus haysan jiray boqor buu ahaa afar hablood ayuu dhalay deeqsi buu ahaayo gurigiisa qadada boqol kiilo oo hiliba in ka badan ayaa maalin kasta lagu karin jiray waa boqol kiilo oo hiliba in ka badan baa lagu karin jiray nin deeqsiya buu ahaa cuntada kale lagama warramayo ama lagama sheekayn karayo waxaa la yidhi ninkaasi yaab buu ahaa xagga deeqsinimada markii dowladihii andalus ay iskhilaafayeen ee muslimiinta ahaa andalusna ayna sidaan garanayno faraha muslimiinta ayna ka bixin ayaa ninka nolosha lagu qabtay jeel ayaa loo diray hablo uu dhalay ayaa maalin ciida jeelka ku soo buuqday hablihii dee quruxdooda laga yaabi jiray iyo xaragadooda oo cagaagan dhabannadiyo dhafoorkuna uu gotay markaasuu gabaygan tiriyey jeelka dhexdiisii wuxuu idhi mambaata ninka ahaada bacdaka adiga dabadaa fii mulkin boqortooyo yusaru bihi lagu farxo ninka boqortooye ku raaxaysta adiga dabadaa fa innamaa baata wuxuu ahaaday maqruuran mid la khaa'imay bilaxlaami riyariya lagu khaa'imay wuxuu leeyahay dabadaa boqortooye ninka ku raaxaystaa waa nin la khaa'imay weeyaan buu leeyahy sidaad ahaan jirtay iyo halkaad kaga jirtid baleeg sidaam xuseen ayaan xasuusan jiray inta badan gabaygaa markaan arko man baata bacdaka fii mulkin yusaru bihi fainamaa baata bilaxlaami maqruura ereyga axlaam waa jamcu tagsiir waxana weeyi ereyga axlaam waa jamcu tagsiir waana ayru munsarif weeye waa hayru munsarif weeye waa jamcu tagsiir hayru munsarifa man baata ninka ahaada bacdaka adiga dabadaa fii mulkin boqortooyo yusaru bihi lagu farxo fa baata wuxuu ahaaday bilaxlaami axlaam iyo riyooyin maqruuran mid lagu khaa'imay ereyga axlaam ah waa munsarif qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ومن لتفسير إله يرسلها على رؤوس خصوم الحق كشهبي ومن ayaa litafsiiri آي aayadaha ilaahay fasiritaankooga u sugnaaday yursiluhaa isagoo diraya calaa ru'uusi khusuumi الحaq xaqa kuwa la doodaya madaxa isagoo kaga garaacaya aayadaha ka shuhubi isagood moodo shuhubka iyo gantaallada xidigaha ka googo'a haddaba waxaan doonaynaa halkaa ru'uus waa jamcu tagsiir waana munsarif sidaynu arkayno khusuum waa jamcu tagsiir waana munsarif shuhub waa jamcu tagsiir waana munsarif atadriib aali layliska saddexaad haati waxaad keentaa mufrada kulli jamcin jamc kasta mufradkii oo mimaa yati kuhaan baan la doonaya inaan mufradkiisa keenno culamaa baan la doonaya inaan mufradkiisa keenno sibyaan baa la doonaya oo arjul baa la doonaya oo ashqiya baa la doonaya atadriib araabic layliska afraad ijmac waxaad jamcisaa alkelimaad ataaliya kelmadaha soo socda jamca tagsiirin jamcu tagsiir caashiqun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno shaykhun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno baxun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno kariimun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno faasiqun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno naa'imun baa la rabaa inaan jamcu tagsiir ka dhigno atadriib alkhaamis layliska shanaad haati waxaad keentaa mufrada kulli kelimatin kelmad kasta mufradkeed mulawanatin oo midab loo sameeyey fii maa yeli soo socda qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi antum ru'uusu bani dunyaa wasaadatuhaa in cudda ra'suu siwaakum laqtadaa danabaan antum idinku ru'uusu bani dunya adduunyada inamadeeda oo dhan idinkaa madaxdoodiiya wasaadatuhaa idinkaa boqoradoodiiya in cudda haddii la tiriyo ra'su siwaakumka idinka soo hadhay madaxdiisa laqtadaa wuxuu noqonayaa danaban dabo idinka ciddaan ahayn ee la tirsadaaba dabay noqonaysaa buu yidhi idinkunba adduunka madaxu ah qaal shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi watawallaa shabaabu faasdatu ragdan fii mayaadiini baailii id tawallaa watawallaa waxaa jeedsaday ashabaabu dhallinyarnimadii way jeedsatay fasdatu waxaa siyaadsaday rakdan orod iyo bariijin fii mayaadiini baaili baailka garoonnadiisii baan kusii cararayaa id tawallaa markuu jeedsaday dhallinyarnimadii ninkani wuu cabanayaayo dhallinyarnimadiina way iga tagtay welina baailkii baan ku taaganahay buu leeyahay qaale shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa gaayata aludabaa'i waaldurafaa'i bal yaa sayida ashucaraa'i waalkhuabaa'i yaa gaayata aludabaa udabada kii ugu dega qaayaha u ahaa iyo hadafkow wadurafaa'i dadka caqliga le kii qaayaha u ahaayow bal yaa sayida shucaraa'i shucarada oo dhan sayidkoogiiyo walkhudabaa'i iyo khudabada qaala tacaala alle ayaa yidhi naxnu naqusu calayka waxaan kaaga warramaynaa naba'ahum warkoogii bilxaqi si xaq ah inahum iyagu fityatun waa wiilal aamanuu birabbihim rabbigood humeeyey wasidnaahum waxaanu u kordhinay hudan hanuun baanu u kordhinay waxaynu doonaynaa halkan culima inaynu ogaanno cashirka kale ee ku soo xiga ee maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn cunwaankan rag badani way isku khilaafeenoo ragga qaarkood waxay u yaqaaniin jamac mu'anau saalim jamac mu'anau saalim bay ragga qaarkood cunwaankan u yaqaaniin culimada qaarna waxay u yaqaaniin maa jumica bialifin wataain masiidatayni waxa saxa kani noo qoran jamc mu'anahu saalim mu'anafkaana waa la diidey saalimnimadana waa la diidey mu'anafka waa la diidayoo mararka qaar buu rag noqdaa oo waxaynu ognahay istablunoo xero fardooda ah istablaatun baa lagu jamciyaa alif iyo ta baa lagu jamciya hadda xeradaas waa lab weyi sideeda amaam amaamaatun baa lagu jamciya muana maaha markaae muana iyo mudakarba jamcan alif iyo tada way ku yimaadiin waxaynu dareemaynaa saalimnimadana waa la diidayo waxaa la arkay rakcatun oo ragcad ah ayaa la arkay marka la jamcinayo in loogu dhawaaqo rakacaatun oo kaafkaa la fadxiya mufradka kaafkuu reebna jamcana waa la fadxiyey tabdiilu shakligii baa ku dhacay tabdiilu shakligii markaan doonayna ayaa ku dhacay tabdiilu shaklina ereyga jamcu tagsiir buu ka dhigaa kolka saalimba maaha waa tagsiir maa jumica lagu jamciyey bialifin alif iyo wataainta masiidatayni ziyaada ah wayusama hada اljamcu jamcan waxaa lagu magacaabaa bijamci اlmu'anas asaalin baa lagu magacaabaa tacriifuhu marka aan tacriifinayno huwa maadalla waa ka ku tusa calaa akara wax ka badan min inatayni laba dhediga biziyaadati alifin wa ta alif iyo ta lagu ziyaadiyey calaa aakhirihi xaggiisa dambe ayuu kugu tusayaa icraabuhu icraabkiisana yurfacu jamcan waa la rafcin bidamati dama lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasraa lagu nasbin niyaabatan waxay wakiil ka tahay can alfadxati fadxihii wa yujaru waa la jeri bilkasrati kasraa lagu jeri maa yulxaqu bihi ka mulxaqa u noqonaya ee la haleeshiinayo yulxaqu bihi waxaa la haleeshiiyaa kelimaatun kelmado minhaa waxaa ka mida maayeli ka soo socda ulaatun ereyga ulaatuni waa mulxaq sidaa ilaahay qowlkiisa oo kale wa ulaatulaxmaali kuwa uurka u saaxiibka ah ajaluhunna xilligoogu an yadacna inay dhigaan weeye xamlahunna uurkooga ereygaa ulaatu waa jamc maanusaalimo sidii jamc maanusaalim buu mulxaqu yaho sidii isagaa loola dhaqmayaa ka labaad waa adricaatu milu qowlika sida qowlkaaga oo kale haadihi tani adricaatun waa adricaad wara'aytu waxaan arkay adricaatin waa meel magaceed adricaad wa marartu waxaan soo maray biadricaatin carafaad waa ka saddexaad sida qowlika ra'aytu waxaan arkay carafaatin baan arkay wa marartu waxaan soo maray bicarafaatin baan soo maray jamcu lmaqsuuri bi hada aljamci waxaynu doonaynaa culima haddaba inaynu ismiga maqsuurkii waa ismiga alifka ku dhammaada ismigu hadduu alifba ku dhammaado marka jamac mu'anasu saalim laga dhigayo waa basiid aad buu iskaga fudud yahayoo culays iyo ceebtoona male sida aynu dareemayno waa markaynu alif ku jamcinayno haddii aynu samayno culima bal hadda ila eega hadduu magacu yahay maqsuur isagoo maqsuuro aynu damacno inaynu alif ku jamcinno sidanaynu u shaqayni markaana maqsuurku waa kii alifka watay cashirkeennii shalayna waynu ku soo marnay sida aynu dareemayno haddaba magaca maqsuurkii alifka ku dhammaada marka jamac mahanusaalim laga dhigayo waxaa lagu leeyahay haddii alifkani uu yahay iisoo sheeg xarafka afraad iyo wax ka badan waxa qasaba in loo bedelo maxay ya unbaa loo bedeli hadda xubla haddaanku idhaahdo jamac ka dhig xubla jamac ka dhig haddaanku idha xubla alifkaasi waa xarafkii misaadkii afraad wey ya fadxisan baa loo bedeliyo waxa lagu siyaadini alif iyo ta intaasaa lagu siyaadini intaa unbaa saa'idintaa unbaad odhanaysaa maxaan odhanay markaa xublata uur kale kuwa uurle markaan doonayo inaan idhaahdo waxaan odhanayaa xublayaatu ya-dani xaggay ka timid haddaba xublayaatun markaan idha ya-dani xaggay ka timid ya-daasi waxay ka timid alifkii alifkii baa ya u akhrismay waa xublayaatu haddii maala alifku uu yahay ka afraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad wax kasii badan waa saasaa loola dhaqmi hadduu alifku yahay ka saddexaad saddexaadba hadduu alifku yahay saddexaad siduu u qoran yahay baa la eegaya hadduu koru taagan yahay waxa la samayni maxay hadduu koru taagan yahay sida casoa oo kale wow fadxisan baa laga dhigi markaasaa calaamadii lagu dari casawaatun baan odhanaya markaa xilligaan jamcinayo casawaatun kolkaa alifka wowgani waa alifkiibaa wow loo akriyey hadduu sida yada u qoran yahayna sida yada hadduu u qoran yahayna ya fadxisan baa laga dhigio calaamadii baa lagu sii dari sida yada hadduu u qoran yahay waa hudaa oo kale ereyga hudaa ah haddii jamci lagu yidhaah alifkani waa xarafka saddexaad sida yadana wuu u qoran yahay dee ya fadxisan ka dhigoo calaamadihii ku darso waxaan odhanayaa hudayaatun baan odhanayaa hudayaatun saasaan u qorayaa markaana hudayaatun culima waxaa la rabaa haddaba magacan jamca mu'anahu saalim waa sidaynu dareemayno magaca dhadiga ah oo lagu daray calaa intaa aliyata lagu daray intaa unbaa lagu daray aliyata intaa unbaa lagu daray waa magaca dhadigoo intaa lagu daray haddaba hadduu magacan dhadigii markiisa hore tawatay faaimo oo kale hadduu ahaa faaima faaimo oo kale hadduu ahaa yaan la moodin in taa lagu darayo oo qura horta tadaanaa la jari tadaa yar baan la jari tadaa marka hore uu watay marka la jaro ayaa intaa lagu dari maxaan odhanayaa haddaba faaimo haddaan jamcinayo waxaan odhanayaa faaimaatun baan odhanaya faaimaatun saasaan uqoraya faaimaatun wahaakada kolka tacdii hore waan jaray haddaba waxaan ku idhi fataatun jamci baan ku idhi ereyga fataatuna haddaan fataatun jamci ku idha bal hadda u fiirso ama qanaatun baan ku idhi jamci qanaatun u fiirso maxaa la samaynay marka hore ta'danaa la jari labadan to'ood baa la jari labadaa to'ood marka la jaro alif buu ku dhammaani alif markuu ku dhammaado xeerkan uu soo gelayaa alif buu ku dhammaani oo eeg kaasi wuxuu u qormi sida ya-da oo fataabu kaasi u qormi saasuu u qormi fataa markuu u qormo dee fatayaatun baad odhan fatayaatun baad odhan saasaan kolkaa ugu dhawaaqayaa fatayaatun kan ma haysaa qanaa buu noqono alif buu u qormi qanaa saasuu u qormi maxaan odhanayaa markaan haddaba jamcina taadaa markaan jiray alifku kor buu taagnaani maxaan odhanayaa markaana qanawaatun baan odhanayaa qanawaatun qanawaat waa la ogyo tiiviyada iyo waxaa qanawaad aynu ula naqaano waa jamculmaqsuuri maqsuurka marka la jamcinayo bihaada ljamci jamca lagu jamcinayo tacriifulmaqsuuri maqsuurka ayaynu tacriifinaynaa huwa kulu ismin waa ismi kaste mucrabin oo la icraabayo ismi markaan idhaa ficil iyo xaraf baa iga baxay mucrabin markaan idhaana mebni baa iga baxay aakhiruhu alifun alif buu ku dhammaadaa sida muusaa oo kale waxaa iga baxay ka aakhiruhu yaaa ma xaraf kale ah alifta oo laazimatun joogta ah ka aliftu ayna joogtada ahayn baa iga baxay alfata iyo huda in kaanad alifuhu aliftiisu hadday tahay raabicatan xarafka afraad iyo fasaacidan wax ka sii badan wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa in loo qalbiyo ilaa yaain ya in loo qalbiyo maftuuxin la fadxinayo uma yusaadu waa la ziyaadin calaa aakhirihi xaggiisa dambe calaamatu jamci mu'anaf asaalim jamac mu'anaf usaalim calaamadiisii baa lagu kordhini xubla maxaan odhan xublayaad in kaanad alifu hadday tahay aaliatan xarafka saddexaad fain kaanad qaa'ima hadday kor taagan tahay wajaba qalbuhaa in la qalbiyo ayaa waajibaysa ilaa waawin loo qalbiyo sida casaa casawaatin wain kaanad hadday tahay calaa suurati lyaana wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa in loo qalbiyo ilaa yaa'in milu hudan hudayaatin oo kale kayfiyatu jacli ismi mamduudi jamcan mu'anaan saaliman ismiga mamduudka ah ee shalay aan soo maraynee hamsiya alifka ku dhammaada marka jamc mu'anau saalim laga dhigayo ayaan isna halkan ku arkaynaa saddexdii qayboodan shalay usoo qaybinay unbaa loo qaybinaya in kaanad hamsatuhu hamsihiisu hadduu yahay litaniii dhadig waa magaca dhadiga un loo isticmaalayo wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa ilaa waawin in loo qalbiyo sida baydaaa oo tacad a ah maxaan odhanaya baydaawaatin baan odhanaya shalayna waxaynu soo lahayn baydaawaani oo calaamadii musanahan ku diraynay baydaawaani haddana waxanu lehay baydaawatin sawdaaa oo tamadowa waxaynu odhanaynaa sawdaawaatin baynu odhanaynaa in kaanad hamsatuhu hamsuhu hadduu yahay asliya hadduu yahay wajaba waxa waajibaya baqaa'uhaa inay ku baaqi ahaato calaa xaalihaa sideeda ibtidaa'in oo kale ibtidaa'aatun baad odhan wa in kaanad hamsatuhu munqaliba hadday tahay mid ka soo bedelantay can aslin asalna jaaza waxa bannaan baqaa'uhaa inay ku baaqi noqoto calaa xaalihaa sideedaa haddaba lita'niis maxaan ku garanayaa baynu isku ogeyn lita'niis waxaynu ku garanaynaa magacaana dhediga oo baydaaa dhedig unbaa loo yaqaanaa ninku waa abyad asliye maxaan ku garanaynaa ficilkii ayaa hamse ku dhammaanaya ibtidaaun inay asliyata waxaan ku garanaya ficilkaa bada'aah munqaliba can aslin maxaan ku garanaya ficilkaa xarfucille ku dhammaanaya ducaaun oo kale ducaa'aatun iyo ducaawaatun soo ma aha ficilkii baa dacaa oo xarfucille ku dhammaanaya ama yadcuu ah waxaynu nidhi wain kaanat hamsatuhu hadday tahay munqaliba can aslin jaaza waxaa bannaan baqaa'uha calaa xaaliha in sideeda loo daayo oo calaamaddii jamca maanusaalim lagu daro wa qalbuha ilaa waawin in wow loo qalbiyaana way bannaan tahay sida ducaa'in oo kale ducaawaatin baad odhan ama ducaawaatin baad odhan haddaba culima jamc muanasu saalim maxaa loo qiyaastaayo horta xagguu ka yimaadaa asal ahaan ereyga jamc muanasu saalimihi xagguu ka imanaya baan doonayna inaan ogaano muxamed jamc muanau saalim ma ka dhigi kara muxamedaatun ma idhahdayo alif iyo ta ma ku daraa maya jamc muanau saalim keliya waxaa la ogol yahay shan dhinac inuu ka yimaado shan magacunbaa jamc muanau saalim laga dhigi karaa magaca hadday ti'ibo ku jirto jamc muanau saalim waad ka dhigi ta'ba haddaad aragto jamc muanau saalim waad ka dhigi waa qodobka koobaad faatimatu ama gabadh ha ahaato sida faadimatu ama nin ha ahaato sida xamsatu ilin xamsatana ta sidaynu dareemayno tabuu wataa faadimatuna tabay wadataa faatimatu iyo xamsatu labaduba sidaynu dareemayno de waa jamc marosaalin baad ka dhigaysaa markaa ama maa jumica bialifin wataa in masiidatayn ama macrifo ha aada ama nakiro ha aada faadima waa macrifo jaalisatuna waa nakiro kow wixii ta wata qodobka labaad wixii alifu taniid sita alifu taniidku ama mamduuda ha ahaato qodobka labaad baan doonayaa wixii calam gabadheeda ee bilaataa calam gabadheed magac gabadheed oo bilaataa sida sucaadiya saynab iyo hinde iyo haddii magac gabadheedba uu yahay oo calam ah oo ta'na aan wadan jamca waad ka dhigin hinde hindeed baad odhan zaynab zaynabaad baad sucaad sucaadaad baad odhan ka saddexaad waa wixii alifu ta'niif sita ama maqsuura ha ahaato ama mamduuda ha ahaato xubla waa alifu ta'niif xublayaad sawdaaa waa alifu ta'niif mamduudaa sawdaawaad ka afraad waa wixii mufrada ee mudakar iyo lab magacu ah aan caqli lahayn ee la tasqiiriyey mufrad kastooo mudakaroon caqli lahayn haddaad tasqiirisa jamc maalsaalim baad ka dhigi jabalun waa mufrad waana mudakar caqlina ma leh haddaan tasqiiriyoon jubayl idha jubayl maxaan odhan jubaylaad baad odhan dirham haddaan tasqiiriyo inan caqli ma lehe oon durayhim idha maxaan durayhimaad baan odhan ka ugu dambeeya waa sifada iyo nactiga iyo tilmaanta jamaca labkiihi uu leeyahay jamac lab ah haddii la tilmaamo oon caqli lahayn hadda u fiirso waa jamac waana lab caqlina male tilmaanta iyo nactiga la siiyana jamac maanusaalin baa laga dhigi haddaan hadda jibaal isticmaalo waa jamac lab ah oon caqli lahayn tilmaanta aan ku tilmaamayo waa jamac maanusaalin jibaalin raasiyaatin baan odhanaya ama shaamikhaatin baan odhanaya jamac maanusaalin buyuutin waa jamcu tagsiir som waa jamac mudakar weeyaan oon caqli lahayn buyuut buyuutin jadiidaatin ama buyuutin caaliyaatin baan odhanaya shantaasoo qura ayaa horta jamac maanusaalim laga keenaa maa yuqaasuka la qiyaasanayo fiihi dhexdiisa jamculmu'anas asaalim jamac mu'anasu saalimka la qiyaasanayo jamac mu'anasu saalim ka la qiyaasanayo ayaynu halkan biidni illaahi tacaala ku arkaynaa waa maa kaana kuu yahay fiihi dhexdiisa taaunta calaman kaana calam ha ahaado ow hayra calamin milu faaimata faaimaatun jaalisatun jaalisaatun ka labaad maa kaana calaman ka calama limu'anasin dhedig khaaliyan ka qaawan mina taa'ita sida zaynab zaynabaati ka saddexaad maa kaana fiihi kuu yahay alifu ta'niisi alifu ta'niiskii almaqsuuratu ee maqsuurad ahayd aw ilmamduuda ka mamduudada sida xubla tii uur kale xublayaad uur leh sawdaaa madoobayd sawdaawaatun kuwii madmadoobaa ka afraad maa kaana limufradin ka mufrad magacuu ah mudakarin lab ah oo hayri caaqilin aan caqli lahayn musaqarin oo la tasqiiriyey sida durayhim oo shilinkii dirhamkii ee durayhimaad ka shanaad maa kaana sifatan ka tilmaanta ah lijamcin jamac u ah mudakarin lab ah oo hayri caaqilin aan caqli lahayn jamac mudakara oon caqli lahayn sida qowlilaahi tacaala alle qowlkiisa oo kale wadkuruu war xusa wadkurullaaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin la tirinayo eeg macduudaad waxa wey waa nacti waxa la nactiyaynayaana waa ayaamkan hore ayaamku waa jamac lab ah oo haddana aan caqli lahayn kolka sidaa darteed nactigeyga waa jamac maalusaalim baa laga dhigi falaa yuqaasu lama qiyaasanayo jamcu lmu'ana asaalim jamc mu'anau saalim fii gayri haadihi اlkhamsati shantan waxaan ahayn lama qiyaasanayo falaa yustacmalu lama isticmaalayo ilaa maa sumica wixii la maqlay min alcarabi carab wixii laga maqlay unbaad isticmaali doontaa atamriin اlأwl layliska koobaad fii jamci mu'ana asaalim jamc mu'anau saalim ayuu ku saabsan yahay istakhrij waxaad la soo baxdaa kula jamcin jamc kaste mu'anasin oo dhadiga saalimin oo saalima fii ma yeli qaala اllahu tacaala alle wuxuu yidhi wlmursalaati baan ku dhaartay curfan falcaasifaati casfan adaalibaatu habluhu naajixaatun way guulaysanayaan adaan kuu dhaafaya waan kuu macnaynaya un qaala tacaala alle ayaa yidhi wasaafaati safan kuwa safe baa ayaa ama saftaba safka gala wasaafaati kuwa safka gala safan iyagoo safanaya ama wasaafaati kuwa baadasha sima safan sidaa baadasha u sima aayadda wasaafaat labadaa tafsiirba culimmadu way saaraan faxasad way baadhay adabiibatu gabadhii dabiibadda ahayd almariidaati kuwii bukay adikrayaatu xusuusiyadu saddex siniin sanadad waxay nagu soo celcelinayaan weeye magaalooyinka waxaa ku sugan mustashfayaatun dhakhtaro kaiiratun fara badan asucdayaatu hablaha sucdayaadkiihi xasnaawaatu alakhlaaqi akhlaaqdoodaa wanaagsan laa uxibu ma jecli alakalaati cuntooyinka asariicata degdega ah cuntada degdega ah alakalaada sariica waa waxyaaba wejibadaan weeyaan afgeliska meelaha nusasaacooyinka la cuno waxyaabaha keegaga iyo waxa lamidka ah weeye iyo sharaabkan yare isku xidhane isku moorsan ma wanaagsana waayo culimmadu waxay tilmaamaanba maraykanka baan u malaynaya xanuunka saddexaad ee loo dhinto waxa hadda la yidhaahda xanuunka saddexaad ama cudurka saddexaad ee number triga ku jira ee loo dhinto maraykanku waa dawo saxa oo si saxa loo cuno waxa u soo weheliye xanuunka number one haysta ee maraykanku ay u dhintaan waxa weeye waa wadnaha xanuun ku tacalluqa wadna xanuunkaa number one baan filaya number trigana dawo sax ah oo si sax loo cuno oo dhakhtar saxii ku siiyey weeye kolkaa inaguna dawo khalada oo si khaldan loo cuno oo dhakhtar laga yaaba inay fikraddiisu khaldan tahay uu ku siiyey baynu haynaa kolka waxaa jira laa uxibu alakalaad asariica culimadu waxay baadheen waxaa hadda la sheegaa wadna xanuunka waxyaabaha sameeya inay ka mid yihiin alakalaad asariica waxyaabahan moorgaraysan ee maadada xaafidada la yidhah ama kiimikada lagu soo daray iyaga ayaa sababa baa la yidhah wadna xanuunada laa uxibu ma jecli alakalaad asariica cumilat ilbilaadu wadanada waxaa lagu camiraa bilinshaa'aat alxadiia warshadaha ana uxibu waxaan jecelahay asafara inaan ku safro bisayaaraati gawaarida laa biaa'iraati diyaaradahaase ma jecli atamriin ahaani layliska labaad ijcal ka yeel alkelimaat ataaliya kelmadaha soo socda jamca mu'anain saalimin jamca mu'anau saalim bikulli wejin wej kaste mumkinin oo suurtagala waa saaliman halkaasi nidaaun baa lagaa rabaa inaad jamciso qanaatun baa lagaa rabaa inaad jamciso inshaaun baa lagaa rabaa inaad jamciso mumtada baa lagaa rabaa inaad jamciso arbicaa baa lagaa rabaa inaad jamciso ukhraa baa lagaa rabaa inaad jamciso falaatun baa lagaa rabaa ictidaaun baa lagaa rabaa sufla baa lagaa rabaa binaaun baa lagaa rabaa atamriin raabic layliska afraad xawil waxaad u bedeshaa almufrada mufradka almulawana midab kale fii maa yaati ka soo socda ilaa jamcin muanain saalimin jamc muana saalim tarjul ummu hooyadu waxay inaga filanaysaa mina inaga alixtiraam ixtiraam laa tabdiiha dalbin almustaxiila wax mustaxiila maa ajmil albinta alla tayari qurux badana asamaau samadu mutala'li'atun way wirwirhaysaa maa akbara daa'irata alla diyaaraddu weyna insha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu egaanayaa wallahu tacaala aclaa wa aclam